doonaa zarcigii iyo dalagii isaguna la beerayay imaartu horeynu u sheegnay waa midhihii geeduhu ay bixinayeen geedihii midhaynayey wixii ka soo go-ayey ayaa imaar la yiraahdaa waxaan inta la beero haddana la goosanayana iyagana zuruuc baa la yidhahdaa ma zarci wuxuu haddaba walaa yajuusu ma bannaana baycu thamarati midhihii geeduhu ay bixinayeen in la iibiyo almunfaridati can shajarati iyadoo ka keli ah ka gooni ah geedkii oon geedka lala iibinayna keligeed la iibinayo mutlaqan si mutlaqa in loo iibiyo ay can sharti alqaci iyadoo aan lagu xidhaynin shardiga ah goosasho in la iibiyo lama ogola ilaa bacda buduwi ay duhuuri ilaa inta ay muuqanayso salaaxiha wanaaggeedii ilaa inta uu muuqanayo iyo bisaylkeedii ilaa intuu muuqanayo in la iibiyaa keligeed iyadoo aan weliba la shardiyin in hadda la goosto ma bannaana shuruud badan buu ku xidhay deetna waxa laga yaba qofkii inay masalada sawirkeedii madmadow ka galo qofkaan hore u soo marin midhihii geeduhu ay bixinayeen intaanay bislaan haddii geedka lala iibinayo geedkii iyo midhaha la ysraacinayo mushkilad male way bannaanta haddii midhihiioo bislaaday keligood la iibinayana iyaduna way bannaantay haddii midhihiioo aan bislaan keligood la iibinayo laakiin qofka lagu yidhaa waa inaad imika goosanayso iyana way bannaantay markaa imsaa bannaan saddex sawiroo bannaan buu sheeku sheegayoo quyuudda uu ku sheegay midhihii iyo geedkiioo laysla iibinayaa way bannaanyihin midhihiioo bislaaday in keligood oo weli geedihii saaran in keligood la iibiyaana way bannaantay hadday wax muuqanaya yihiin oo la arkayo oo aan maaragtay wax qarinayaa jira haddii iyagoo aan bislaan keligood la iibinayo se qofka lagu yidhaahdo imikaad iga goosanaysaana iyaduna way bannaantay saddexdaas way bannaayihin laakiin saddexdaa marka laysla waayo saddexdaa shardi baan iibkii bannaanayn geedkii lama iibinaysida keligood baad iibinaysa manay bislaan imikaad goosanaysaana qofkii kulamaad heshiin markaa ma bannaana la iibiye nahyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaasuu ku dhacaya markii saddexdaasi shardi saddexduba ay meesha ka maran yihiin walaa yajuusu ma banaana baycu thamarati midhihii in la iibiyo almunfaridati can ishajara geedka ka soocnaa ee kee goonida ahaa ee gaar loo iibinayay mutlaqan ay can shardi lqaci iyadoo ka maran oo ka itlaaqsan yani aan ku xidhnayn shardigii ahaa goosasho ilaa bada buduwi ay duhuuri wuxunay bannaan tahay in la iibiyo iyadoo aan goosasho la shardiyaynin keligeed midhihii laybiya waxay bannaan tahay ilaa bacda buduwi ay uhuuri salaaxiha ilaa inta ay muuqanayso bisaylkeedii uu muuqanayo wa huwa bisaylkii buu muuqashadiisu waa sidee fiimaa laa yatalawanu wixii midabkiisu aanu isbedelin intihaau xaalihaa xaaladeedu waa inay gaadho ilaa maa yuqsadu minhaa wixii looga dan lahaa haaliban sida badan midhihii waxay u kala qaybsamayaan kuwo midab ahaan isu bedelay iyo kuwo aan isu bedelin kuwii haddaba midabkoodu aanu isbedelayn bisaylkii wuxuu ku muuqanaya waa in dantii laga lahaa ay markaa gaadhaan ka xalaawati qasabin aala sunkorkii dee waa inuu macaanaado aalihii inuu macaano macaankiisaa la doonaya marka waa in macaankii yaanu xoogu sii wada macaana laakiin waa in macaankii uu bilaabmo oo waxa dhadhankiisii isbedelo wa xumuudati rumaanin midhihii rumaanka isna malaha si kale isuma bedelo dee ma yeeshee waa inuu isaguna soo dhanaanaada buui waliini tiinin midhihii geedkii tiinka ma aha tiinkeennan inagu aynu hadda halkan maaragta kan atiinu shawki bay dhahdaa tiinkan kale waa kan qur-aankana lagu sheegay watiini wazaytuun oo midha yararoo balbalaaran buu leeyaho kuusku markay intay maaragtay bisil markay cusub yihiin kuusan buuran markay markaa waxoogaa raagaan ama isku dhara markaasaa wax weyaan isugu noqda oo moodo markay isku dhagaan inay timirtii oo kale u tiinkaasina isna malaha dee ma midabaysmee sida ka muuqata waa inuu isaguna jilco oo adaygii midhuhu ay adkaayeen waa inuu maaratay dabco kolley xaggeennana waaba lagu beeray oo waabanu ku cunay wadaad baana siiyey kheera siiyey beeray tiinkaa laftiisa beeray xaggaa gibili baa laga beeray wa fii maa yatalawanu wixii midabkoodu uu isbedelana bian yaakhuda waa inuu bilaabo fii xumratin casaan waa in midhihii ay soo casaadaan aw sawaadin ama ay soo madoobaadaan aw sufratin ama ay cawlaadaan oo midabkoodii cagaarkii waa inuu iska soo bedelo oo marka ay bislaadaan midabkii ay yeelanayeen uu isu soo bedelo kal cunaabi sida midhaha cunaabka la yidhaahdo ma garanaya af somalia wax lagu idhaa cinabkii maaha cunaab waa midho yaryaroo aada mooddo inay gobka u egyihiin laakiin way yar dheeriyin ay ka yar dheeriyiin gobka cunaab bay idhaahda walijaasi ijaaskuna waa kumathraha kumathra waa cambaruud anigu af somal lagu yidhaha maan garanayn laakiin dee kumathrahoon carabaha kusoo arkay baan halkana iyadoo lagu iibinaya arka markaasaan weydiiyoon ku yihi midhahani waa maxay oo waa cambaruud baa la igu markaa ijaaskaasay noqonaysaa iyo kumatra waa isku mid afcalami walbalaxi balaxu waa nooc timirta ka mida midhahan ay timirtu bixiso intaanay markaa rutab soo gaadhin bay balax yihiin amaa qabla buduwi salaaxi markaa waxaa jirta dee nooc balaxaasunaho iyadu aan sideeda un lagu cuno oo qofkii markaa meelaha taga u arki karaa madiine oo kale iyadoo balaxoo sideediyaa maaragtay la cunayaa way uun midab uun bay leedahay yacni cas way casaataa markaasunbaa markaa sideedaa lagu cunaa amaa qabla buduwi salaaxi inta aan bisaylkii muuqan miyaa falaa yasixu baycuhaa midhihii in la iibiyaa ma bannaana mulaqan si mulaqa in loo iibiyo oo yani aan lagu xidhin shardigii ahaa goosasho haddaad imika gooso waad iibin kartaa marka maxaa mamnuuca dadka qaarkood baa waxay sameeyaan beeray liin macaan iyo waxbuu beerayaa shanta sannadood ee soo socduu kontaraad gelaya u saxeexaya shirkad hiblaayu shanta sannadood ee soo socda beertaa wixii ka soo go-a iyagaa leh oo aan jirinba baa la iibinaya iska daa inay markaa bislaadaan xaaraan weeyo taasi ma bannaan baycu siniinka uu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam falaa yasuxu baycuha midhihii aan bislaan in la iibiyaa lama ogolo mutlaqan si mutlaqa loo iibiyo aan markaa yani lagu xidhin shardigii ahaa goosashada laa min saaxibi shajarati qofkii geedka lahaa lagama iibin karo walaa min hayrihi mid kalena lagama iibin karo ilaa bishari اlqaci waxaa lagu iibin karaayo keliya in goosasho la shardiyo oo waxaaba dhici kartaa inaad midhahana adigu leedahay geedkana qof kale leeyahay deetna midhihii baad doonaysaa inaad iibiso siday ku dhici karaysaa waxay ku dhici karaysaa adigoo geedkii iibiyey geedkiioo midheeyey oo midhihiisii muuqdaan oo weliba ay tallaalmeen watigii la tallaalay ay gaadheen baad waxaad tiri geedkaan kaa iibiyey laakiin midhihiisa anigaa leh midhaha imika muuqda anigaa leh laakiin geedka waan kaa iibiyey sidaad ku kala iibsateen waa asaxaysaa waa caadi geedkii baad iibisay midhihiina adigaa iskale kadib baad haddana waxaad damacdayba inaad waa midhahanna aan kaaba iibiy baa tiri iyagana waxba anigu kolba inaan iska laalaadin iska iibso marka iminka maxaad iibinaysaa midho keliyaad iibinaysa geedka horada iibsano waa ugu kala tegey lakin iminka waxaad iibinaysaa waa maxay waa midho midho keliyaad iibinaysa midhahaas hadday bislaadeen waa caadigood ka iibin haddaanay bislaan waxaad odhanaysaa waan kaa iibinaya laakiin waa inaad hadda goosanayso iyo waa sidii buu kaaga iibsaday kol hadduu geedkii isagu leeyahay midhihiina isagu leeyahay shardigii ahaa waa inaad goosatid iibkuunbaa lagu hagaajinayey waxba hadduu doono goosan maayagu iska daysanayay adna xaq uguma lihid inaad ku tiraahdo war da maad goyni maxaad midhaha u goosan laday dooroo iska tegmel maxaa kaa gala adigii lagu leey geedkana anigaa leh dhulkana beertana anigaa maalan iska le midhahana waa inaad goosatada maxaa lagu hagaajinayey iibkaa lagu hagaajinayey laakiin waxba goosashadaasi shardi maaha maxaa yeelay geedkii inay geedka adigu leedahay ood shardiga markaa goosashaa kaga iibiso xaq baad u leedahay tirada kaale naga gooso kaale iga gooso inaad tirahdo markaa xaq baad u yeelanaysa wuxuu ihi falaa yasixu baycuhaa mulaqan si mulaqa in loo iibiya lama ogolo laa min saaxibi shajarati qofkii geedka laa laga iibin maayo walaa min hayri cid laga iibin ilaa bishari lqaci inuu markaa goosanaya lagaga iibinayo sabaan waxaa isku mida jarad ajarat alcaadatu caadadu ha ku dareerto oo yani caadadu ha ahaato biqaci samarati midhaha in la goosto amla ama yaanay ahaanin yacni midhahani ama ha ahaadaan kuwo caado loo leeyahay in iyagoon bislaan la gooyo ama yaanay ahaanin haddaan shardigaa la sheegin oo imikaaad goosanaysa aan la odhanin bayci ma asaxayo caadada ma eegayno hataa hataan la sheegin sheekh kollayba waa la goynayaa iminkaa la goynaya kuwan lalama sugo waxaanu leenahay ma la sheegayo shardigaa ma lagu dhawaaqay oo ma la yidhi waxaan kaaga iibinaya inaad hadda goosanayso hadday markaa may noqoto de waxaanu lama iibin karo marka haddaba waxaa jira midhahan aan bislaan la goosanayo dee qaarna markii la gooyo kadib iska bislaanayaanoo waa caadi qaarna waxba ma bislaanayaan laakiin sidoodaasaaba lagu isticmaalayo ama dameeraha iyo waxaasaa la siistaa oo cunaa waxaa dhici karta qaar goyntoodu aanay faa'iidaba lahayn oo diimka la gooyo aan waxba laga faa'iiday kuwaas iyagu ma banaana xataa haddii la shardiyo goosasho la shardiyo iyagu ma banaanaanayaan oo haddii aan shardigii la dhigin dee qaacidadii iibka midhaha ayay jiirayaanoo ma banaanaanayaan haddii shardigii goynta loo dhigana oo la yidhaha bishardi waa inaad hadda iga goosanayso iyadana maxaa ina shardiina soo maray oo ahaa ya maxay manfacadii waa in waxaan la kala iibsanayaa oo manfacadayso maynaan soo odhan haddii aanay markaa waxtar goosashadii aanay ku yeelanaynin kuwa iyaga iibkoodu marnaba bannaanaan maayo waxaa ka mida bay dhahdaan ijaaska waa ku masraha intaanu bislaan faa'iido male haddii la gooyo walow quicat haddii la gooyo shajaratun geed la gooyo calayha amaratun midho ku yaallaan jaaza waxaa bannaan baycuhaa midhaha in gaar loo iibiyo bila shari qaciha iyadoo aan waxba la shardiyaynin in la goosto mar geedkiiba go yahay dee ku go yihiin iyaguna waa midho go-anood iibinayso marka iyagu waxay la mid yihiin midhihii aan bislaan intaad adiguba soo gurtay oo soo googoysa inaad haddana iibiso dee markaa waa iska bannaanaanaysa walaa yajuusu ma bannaana baycu zarci alakhdar zaracii ama dalagii cagaarnaa fil ardi ee dhulka ku qotomay ee aan la goynin ilaa bishari qacihi isagana haddii la iibinayo waa in qofkii lagu shartay inu hadda goosanayo biqil baad iibinaysa aan weli firidii aan bixinin ama firidii wuu bixiyey laakiin firidii weli may adkaan oo waqtigii la iibinayay lama gaadhin marka biqilkaa in la iibiyo isagana lama ogola ilaa bishari qacihi ilaa iyo la shardisanayo in la goynayo aw qalcihi ama la rujisanayo waa hadda iga wada fujisaad leeda iga ama inaad hadda iga goosato hadaad doonto jirida hoosaha goosanin inta kale waa inaad iga goosato hadii shardigaa la dhigo isagana waa la iibin karaa fain biica zarcu zarcii haddii la iibiyo maca alardi iyo beertiiba dhulkiiba beerta dhan iibsa baa tii maca biqilkeeda aw munfaridan ama si gaara loo iibiyo eh, zarcii canha yani can ilardi dhulkii isagoo ka gaar ah laakiin bacda ishtidaadi lxabbi si ay tahay marka la iibinayaa goor firidiisii ay adkaatay jaaza kaas iska bannaan yahay bilaa ay bilaa shari qacin iyadoo aan waxba la shari hadda goosto bay iyaduna iska bannaanta marka zaraciina dee midhihii unbuu la mid saddex xaaladood lama iibin jirin xaaladna mamnuuc bu saddexna wuu bannaana midhihii way bannaaneen iibkoodu kanna waa sidii kale un dhulka markaa iyaga geedkii waxa uga dhigan dhulka eeg midhuhu geedka asal u ahaa zaracanna dee dhulkii unbuu ku qotomaa isagu wa ka asal kale male dhulkiibaa isaga markaa u asala haddii dhulka la raacinayo waa la ogolaya ama ha adkaado ma firi ha yeesho ama yaanu yeelan firidiisu ha adkaato yaanay adkaan kala qaadi maayo haddii firidiisu ay adkaatayna isna de waa markaa bisaylkiisii uu jooge waa la iibin karaa isagana haddii la shardiyo qaci inaad hadda iga goosanayso iyadana waa la iibin karaa waxaan la iibinaynun markaa markaa dhulkiina la raacinayn firidiina aanay adkaan sharulqacina aanu meeshii jirin waman baaca kii iibiya amaran mara kii iibiya aw zarcan ama dalag lam yabdu salaaxuhu aan bisaylkiisii muuqan lazimahu waxaa ku waajibay buu yihi saqyuhu waraabkiisa halkan sabquqalan baa sheekha ka dhacay waman baaca qofkii iibiya amaran midho aw zarcan ama dalag lam yabdu salaaxuhu aan wanaagiisii bisaylkiisii muuqan buu yihi lazimahu saqyuhu inuu waraabiyo baa laazim ku ah aguu waraabulaasim ugu noqon maba ogolin in la iibiyo haddaan qaci la shardiyayn waa inaad goosanaysa baa laleeyahy soo ma lan birihiina may bislaan dalagiina salaaxiisii ma jiro kol haddaanay jirin waxaa laleeyahy waa inaad hadda goosanayso marka ma wixii aad kula heshiisa iminka gooso baad waraabini maya marka waxaad moddaa inuu sheekhu doonayay waman baaca samaran aw zarcan badaa salaaxuhu dalag ama zarac eh, ama ama midho uu markaa salaaxiisii iyo bisaylkiisii muuqday qofkii iibiya laakiin aan wakhtigii la goosanayay gaadhin lazimahu waxaa laga doonayaa ku waajiba saqyuhu waraabkiisa midhihiioo soo bislaaday lakiin wakhtigii la goosanayay aan gaadhin baad iibisay yaa waraabinaya midhahanoo ilaa wakhtiga bisaylka gaadhsiinaya adiga oo wareejintii iyo guddoonsiintiibay ka mid tahay baa la yidhi inaad wixiioo si fiican u bislaaday aada wareejiso lazimahu sakyuhu inuu waraabiyo ayaa ku laazima qadra maa tanmu bihi amara inta ay markaa dee ku korayso ku kobcayso madhuhu markay markaa dee kobaceedii iyo korniinkeedii uu dhammaystirmo ee waktigii la goosanayo ay gaadho waxba isaga lagumale qaarkood baa markaa yidhi bal hadda hadalkan sheekha si loo badbaadin karo oo aynaan u odhanin samqul qalan baa dhacay waxaynu ku xambaari karnaabay yidhaahdeen wuu iibiyey midhihii ama dalagii waxaan u shardistay in laga goosanayo laakiin goynteedaa wakti u baahanoo de waxa weeyaan shaqadeeda waa hawshibaa badanoo waxaa laga yaabaa maalmo inay qaadato maalmihiina biyo loo baahdo hadday markaa sidaasi jirto dee maalmaha markaa biyahooda isagaa lagu leey wataslamu can اtalafi biqadri wuxuu lazimahu sakyuhu inuu waraabiyo ayaa laga doonaya qadra maa tanmu bihi hamaratu inta ay markaa ku kobcayso qadarka ay ku kobcayso midhuhu ay ku kobcayaan wa taslamu can italafi halaagii iyo baabiina ay markaa kaga badbaadayaan yani inay baaba halaagsamaan biyihii ay kaga badbaadi lahaayeen inuu markaa ku waraabiya la doonayo inuu ku ziyaadiyo oo dhib gaadhsiiyana lama rabo sawaaun waxaa isku mid ah khallaa akhalla albaa'icu ninkan wax iibiya ha isu banneeyo bayna almushtari waalmabiici iibsadaha iyo waxaanuu iibsadaha isu banneeyo aw lam yukhalli ama yaanu isu bannaynin ama ha yidhahdo waa kaasee waxa wey madhahaga waad goosan kartaa ama yaanu ku odhanine kol haddii waktigii la goosan jiray aanay gaadhin iyagoo bislaadayna la iibiyey ilaa inta ay bislaanay bisaylkoodu dhammaystirmayo waxaa la doonaya inaad markaa waraabiso xataa adigoo ku yidhi waad guran kartaa fadal adigoo yidhi haddaanu guranin ilaa inta ay markaa waktigii gaarhayaan waa lagaa doonayaa waraabkoodii walaa yajuusu ma banaano baycu maa fiihi riba wax ribo gasho in la iibiyo bijinsihi jinsigiisa lagu iibiyo raban bisukuuni ailmuhmala ada sukuuni oo isagu qoyan waashaara bidalika arrintan wuxuu ku sheegay ilaa anahu yuctabaru in la shardiyo fii bayci ribawiyaat waxyaalihii ribadu garaysa marka la iibinayo oo hay shaygii ribowga ahaa lagu iibinayo xaalatulkamaal waxaa la shardiyaa inuu waxani xaaladii dhammaystiranka uu gaadhay falaa yasixu markaa ansixi maayo maalan sidoo kale baycu cinabin bicinabin canabkii in canab lagu iibiyo canabku dee markuu engego zabiib buu noqonayaa sow maa zabiib baa zabiib lagu iibin karaa laakiin canabkii canab lagu iibin maayo oo dee waxa weeyaan biyaa ku jira canabkii markuu qallalo ay biyihii ay ka baxaan ininay isleekaan doonaan la garan maayo iminka markaad adigu isku eegtay miiskiiad galaan iyo galaan isku iibisay waxaa laga yaabaa markay hadhow qaadhaan ay engegaan inuu kana rubuc noqdo oo biyo badan ku jireen kana nus noqdo oo ay markaa kala bataan marka wax qoyan wax qoyan laguma iibiyo madhabka imaam shaafici madaahibtii kale o dhan arrintaa wuu ku khilaafsanya in laba qoyan la iibiyo laakiin iyaguna waxay badankoodu ku waafaqsan yihiin kuwo qoy mid qoyan iyo mid engegan in la iibiyo lama ogola madaahibta badankeedu taayada ma ogola oo zabiibkii inaad canabkii ku iibiso lama ogolo ama timirtii aad ruabkii ruabk waa timirtu intaanay aan engegin tan noo timaado aanay noqon timirtii inaad ruabkii ku iibiso biyuu ku jireen lama ogola maxaa yeelay tanna biyaa ku jira tanna biya kuma jira markaa isma leekaanaya uma stana musanif haddaba musanifkii sheekhu wuxuu ka soo reebay mimaa sabaqa warkaa uu sheegay qowlow hadalkiisa wuxuu ka soo reebay ah ila labana caanaha mooyaan caanihii ribadu may gashaa ya maxay u gashay ya dee way qoy waa waa madcuum soo ma labadii shay ee ribadu ay galaysa mid kamida wey haddaba caanihii dee way qoyan yihiin soo ma caano kale ma lagu iibinayaa ha waa lagu iibin karaa caanihii caano kale waa lagu iibinaya ay fa inahu yajuuz wuxuu ujeedaa caanahan eh, in fainahu yajuusu waxaa bannaan baycu bacdihi caanihii in lagu iibiyo bibacdin caano kale caanihii wa qayb ka a in qayb kaleo caanaa lagu iibiyo qabla tajbiinihi intaan la engejinaan jubni laga dhigin jubniga de waagii hore sida muuqata way qallajin jireen imika laakiin jubniga inoo yaallaa inta badan qoyan yahay qoyaan baa ku jira laakiin waagii hore kutubta si laga fahmayo way qallajin jireenoo engeeg bay ka dhigi jireen kolley jubni malaha caano fadhi bay hahdaan soomaalidu de waa wax un aad in imikuun aynu malaha baranayo de caana fadhi unbal caanaha fadhiya marka weliba dee kuwan inaga meesheena lagu sameeyo waxaad mooddaa un iska garoor oo kaleba inay iska yihiin iyaga koodu garoorka maaha de waana kuwan carabaha laga keenaba la deega inta subarmarketada tagtaan jubniga xaqiiqiga aad maarata aragtaan waxawey u fadhiyaa toos buu fadhiyaa laakiin haddana de qoyaan baa ku jira ma qalalno ma engegna laakiin waagoodii hore in la engeji jiraa meesha ka muuqata fainahu yajuusu waxaa banaan baycu bacdihi bibacdin caanihii barba in barkii kale lagu iibiyo iyadoo aan qabla tajbiin intaan jubni laga dhigin oo aan la engejinin iyagoo qoyan baa laisku iibin karaa wa alaqa almusanifu sheekhu muu kala qaadin allabana caanihii uu ilaaqayo yani muu kala qaadin fashamila waxaa markaa hadalkiisa soo hoos galay alxaliiba hadalkiisa wuxuu ku dhacaya walmakhiida iyo ciirtii walxaamida iyo dhanaankii intiiba way soo gelayeen kuwii dhayda ahaa iyo kuwii markaa eh, fadhiyey ee garoorka ahaa iyo makhiidkii waa kuwii subaga laga saaray waa ciirtii xaamidna waa kuwii dhanaanka un ahaa ee aan weli garoorna gaadhin yani intiiba way soo wada gelayaanoo waa laysku iibin karaa xataa oo dhaydii iyo garoorkii baad isku iibin oo waxaa la eego litrka litrkaa la eegaya micyaarkoodu caanaha micyaarkoodu waa waa waa waa waxa wey waa miisin miisaanka maaha walmicyaaru fi labani waa kan lagu markaa qiyaaso caanaha marka la isku iibinayo alkaylu waa kayl miisaanka maaha xataa yasixa ilaa waa saxaya markaa xataa ay ku fiicnaydbe aynu iska dhigno markaa yani ibtidaaiy xataa yasixu oo aynaan ka dhigin wax maaragtay halkaa ku dhammaanaya ilaa iyo uu asaxayaba yani xataa waxaaba asaxaya baycu raa'ibi in lagu iibiyo garhoorhkii bilxaliibi dhaydi kaylan iyaga oo markaa miiska laga eegay agga litirka laga fiirinayo wain tafaawataa wasnan haba isdhaafaan xaggii miisaanka oo de isku mid noqon maayaan litir dhaya iyo iyo litir garhoora haddaad miisaanka saarto way isla degayaan soo ma laakiin xaggaa lagama eegay maxaa laga eegayaa ilaan ribada waa inagii soo sheegnayo micyaar sharcigu uu dejiyey baa jiro micyaarkaa sharciguunbaa la saaray marka wixii micyaarkooda uu kayl yahayna kaylkii baa loo eegay wixii micyaarkooda uu wasni iyo miisaanka culayska yahayna miisaankaa loo eegay faslun fii axkaami salm halkana waxaa lagaga warramayaa salamka iyo axkaamtiisa wa huwa salamka iyo wasalafu asalam iyo asalaf luqatan af carbeedka bimacnan waaxidin yacni waxa weeye macno qura ayay ku sugan yihiin yani ay faa'iideeyaan waa isku macno salam iyo salaf af carabiga waa isku macno oo waa qadim wax la qadimay wey aslama dee wuu dhiibay weeyaanoo yani horuu ka dhiibay aslafana wuu horreysiiyey marka labadiiba aarabiyadka aggi af carabiga qadim bay sheegayaan af carabiga oo keliya maahee luatan wa harcan wey wahuwa slakii waaa jeeda salamkii iyo wasalaf salafku luqatan xagga af carbeedka bimacnan waaxidin macno qura ayay leeyihiin wa sharcan xaggii sharci ahaana labaduba baycu shayin mawsuufi oo xataa aggii sharciga salaf iyo salam waa isku macno inkastoo mararka qaarkood salafka qardigana loo isticmaalo noo iman doona insha allah baycu shayin mawsuufin waa in la iibiyo wax tilmaaman fi dimati oo dimada ku jira ayaa la yidhaahdaa salm saasuu sheekhuna yidhi ama salaf waa sida shaafici hadalkiisa waafaqsan shay la tilmaamay oo sifaadkiisa la sheegay oo dimada ku jira haddaad iibiso salam weeyaan iibkaasi waa warkii shaafici laakiin shaaficiyadu sidaasi ka yargadisan bay udhigaanoo waa in weliba ereyga salam la isticmaalo bay leeyihin marka haddii ereygii salam shardi laga dhigo af soomaaligii markaa salam dee baycu salamba ma yeelanayaba ila wax ereygaa u dhigma malihiin inagu waxaan waa wada iibun inaga agteenni kan dimada ku jira wax u gaarahoo maga macno u gaaroo soomaalidu ay magac u gaaroo ay sameeyeen ma jiro markaa sidan shaafici baa ka wanaagsan wax yarbay markaa agga akaamta waxaanaynu sheegi doonno aan ahayn saddex maarata ilaa saddex masalo oo insha alla mutawalaadkaas markay doontaan bay markaa labada qowl ku kala duwanaayeen agga akaamta sidan sheekhu markaa maray aynu markaa ku soconno hay mawsuuf fidimaa qofkii iibiya maarata bicusalan buu galay qofkii waad u imanaysaa waxaad leedahay ani waxaan doonayaa gaari noocaasoo noocaasoo noocaas labaatan kun baan kaa siinayaa waayahay iga siiyo waan kaa siiyey iyo waan iibsaday iibkaasi waa salam maxaa yeelay gaari gaara kamaydaan sheekaysan oo ismaydaan weydiine tilmaan unbaad gaari tilmaantaaloo tilmaantaale baan doonayaa unbaa tii dee kii alla kii lagu keena tilmaantiilaba wuu noqonayaa sowma markaa waxa weyaan waa iib salamah inagii horena u sheegnay markaan shujaac haddaanu qofku waxaa dimada ku jira iyo bayculacyaanka aanu kala saarin weligii iib ma fahmay axkaamta iibka ma fahmay oma furmayso cayntii mawsuufada ahayd iyo shaygii mawsuufka ahayd dimada ku jiray waa kala laba sooma hadda waynu ka dhareegsana nin baa ku yimid markaasuu kui wan gaari baan hayaa noocaasoo noocaaso noocaaso tilmaantiiba kaaga warramo markaasaa tiri iga iibi daad kala iibsateen maxaad ka iibsatay ninkaa cayn baad ka iibsatay lan gaari gaaru ka waramay laakiin haddaad maarata waxa weyaan tiraahdo uun eh, waxa weeyaan war gaari laaguruusanoo saasoo saas ma kaa iibiya lakin maad ohan gaari baan hayaa gaari noocaasaan hayaa maad ohan haddaad maad hayaa tirahdo xabad gaaray noqonaysa laakiin gaari laaguruusan oo sidaas oo sidaas oo saas ma iibiya haayga iibi dee wax gaara ma jishi masaladii xalay markaa saasoo kale u fahmi kolka dukaankii soo gashaa tirahdid kiishashkan kuu yaalla sonkor baa haa waayo laba maarata labaatan ka mida iga iibi ninkan dimadiisay ku jiraan waa maxay waa labaatan kiish oo kamida kiishashka halkan yaalla wax dimadiisana ku jiraan ma jiraan waa aada u fahamtaan markaa bayc mawsuufi dima iyo baycu caynin mawsuufa ama caynin mubhama iminka taasoo kale waxba mawsuufa maahay de waxaa meesha yaalle laakiin waa cayn mubhama baa la yidhaahdaa وعين ان لسوعين كوي اي كدح جيرتي لغا سوين وار اري اي مكان اها لح كميد ايغا ايبي يا انت سان كاسي وها لما يراهدو واه ديمده كجيره لما يراهد وا مخاي وعين مبهمه وعين مركا ان سوقنين كوون كدح جيرتو وا ممنوع ولا يصح اصح ما يو الا بايجاب وقبول ده ايبكي كلو بلميد يايو ايجاب يا قبول بو باهيهي هرن تحلوا صادق wayasixu salamu salamku waa saxayaa xaalan isagoo xaaliyaho yani waxa goobta lagu kala qaadanayo wa muajalan iyo isagiioo mudaysanba fain uliqa salamu haddii salamkii wax noocaas noocaas iga iibi iyo waa yahay uun la ys yidhaahdo ee aan habbikaa la kala qaadanaya mise mar damba laga waramin in caqada iibkii wuu guntamayaa xaalan isagoo weliba xaaliya aan ahayn mid mudaysan oo hadda la kala qaadan fil asaxi waa utid waa ku tiri wanau gaari languruusoo noocaasoo noocaasa iga iibi waan ka iibiyey buu yidhi muddo qaban soo ma gaadhigii doonaya aq baad leeda inaad tiraado gaadhigii iminkaan doonaya inaad tiraawad aq u maxaa yeelay muddo maydaan qab korteeda muddo qabsanin dee gaadhigii iminkaa doonaysa imika meeshu doonaba ha ka keeno ama soo iibsado oo waxa weya suuqa ha galo ama qofba maarata waxa weeyaan dee haystaba war ha ninkan aan dee gaadhin noocaasa ka iibiyey kaaga ma siin maarata iga iibi aan markaa ka dhigo keen isaga ka iibin way bannaan eeg mamluuk weynagii soo shardiyayn soo maa xaggan salamka kama shaqeeyo gaari aanad weli soo iibsanin unbaad in layn wixii gaari gaar qofkii kama iibinay sida layne adoon gaari laaguruusana ba lahayn saakiinta in masaajidka fadhido oo ayaa mid iska odhanayaa war waxaan kaa iibiyey gaari laaguruusano noocaaso tilmaamaha uh, shuruudda inoo soo socoto o ku dabaqay isna waan kaa iibsaday buu yidhi intaasaan kaa siistay iyo waaya iibkii wuu asaxaya iibkii wuu ansaxayaa nin kana iminkaa laga doonay inuu gaarigii meelun ka keeno hadduu muddo qabsaday oo muddo la isu qabtayna dee muddadii marka la gaadhaa la doonayaa inuu meel ka keeno soo arki maysid amaa baycu maa laysa cindak waa markaad acyaanta baycul acyaanka weeyaan wuxuu yidhi haddaba wayasixu salamu salamkii u ansaxayaa xaalan isagoo xaalli ah wa mu-ajalan iyo isagoo muddo muddaysanba fain ulia salaamu slam hadii labayc salaam hadii la ilaaqo yani aan muddo lasoo lagama wada hadlin goor baa la bixinaya goor baa alaabtan la keenaya lagama wada hadal alaabtii baa sifaadkeedii wixii la sheegay sidii baa lagu kala iibsaday incaqada uu guntamayaa xaalan isagoo xaaliya fil asaxi sida xooga badanoo waxa weyaan aan ahayn muajal qowl kale oo waxa jira markaa isagoo odhanaya dee muddo lama sheegin salamkuna sidiisa muddo ayuu u baahan yahay haddaan markaa waa xaalin la odhanin dee muajal buu noqonayaa muajalkiina muddadii mar haddaan la sheegin majhuul bay noqonaysaa muddadiioo guntamiba maayo wainamaa yasixu slmu slmkii wuxuu ku asaxayaa fiima ay fii shayin waxbuu ku asaxayaa takaamalad fiihi ay u buuxsantay khamsu sharaa'id shan shardi shanta shardi waxaa loo shardiyayaa wixii la kala iibsanaye salaam ahaan lagu kala iibsanayo waxaa salaam ahaan lagu kala iibsanayo baa shantan shardi looga baahan yahay amaa iibka salamku sideed shardi oo soo socota ayaa isaga loo axaduhaa ka koobaad an yakuuna almuslamu fiihi waxaan la kala iibsanaya waa inuu yahay waxaa jira markaa baycan salamku wuxuu u baahan yahay muslim iyo muslam ilayhi iyo muslam fiihi iyo muslam baa jira waa inaad kala garato culamada ereyadoodu markay isticmaalayaan muslim oon waxba la socon muslim iyo muslim hadda muslim maarata qofkii muslimka ibn cumar baa diidi jiray baa la yidhi in maarata caqdigan salam lagu magacaabo oo aslamtu ilayka ama maarata muslim iyo war muslim waa qofki ilaahay man aslama lilaahi muslif dhaho salafkiisa waa laga keeni odhan jiray marka muslimku waa mushtari waa kii wax iibsanayay wey maxaa isaga waa qadime waa kii lacagta qadimay muslim ilayhi waa loo qadime waa ayo waa baa'icii iibiyihii wey marka muslam ilayhi muxuu noqonayaa baynu nihi baayici iibiyihii muslam fiihi baa isaguna jira waa wixii lacagta loo qadimay daraaddii muslam fiihi waa maxay waa wixii la iibsanayey waa silcadii alaabtaad iibsanaysay wey muslamkuna waa lacagtii muslam waa wixii la qadimay marka muslim waa qadime muslam ilayhi waa loo qadime muslimna waa la qadime waa lacagti muslam fiihina waa lagu qadime maynu dhahnaa wixii la iibsanayey waa isaga daraaddi ba waxba loo qadimay markaa saasuu isaguna noqonay haddaba wuxuu yidhi an yakuuna waa inuu yahay almuslamu fiihi waxa la kala iibsanayaa madbuuطan biصifati mid ku ada mid lagu adeey xadeeyey tilmaan mid la xadeeyey oo la qeexay oo tilmaan lagu qeexay waa inuu yahay ifadaasoo alatii yakhtalifu biha algaradu tilmaantii danta shaygan laga leeyahay ay ku kala gedisnaanaysa ee qiimaha saamaynta ku lahay algaradu danta laga leeyahay fi lmuslimi fiihi waxaan la kala iibsanayo waxyaalihii la danaynayey tilmaamihiisa la daneeyo oo dhan waa in la sheego bixayu tantafi ilaa heer ay meesha ka waa isagii wax qayaxan oo la fahmay oo aan hadda muran ka imanayn waa inuu yahay walaa yakuunu noqon maayo dikru lawsaafi sheegidda shaygan tilmaamihiisii la sheegayaa calaa wajhin qaab waa inaanu noqon haddana yuaddii keensada licizati lwujuud yaraanta maaragtay eh, helitaankii inuu yaraado helitaankiisii inuu yaraado tilmaamahan aad sheegaysaa waa inaanay gaadhsiinayn filmuslimi fiihi waxii markaa la kala iibsanayay in helitaankiisiiba uu yaraado la heliba waa eeg waxay dhahdaan maa zaada can xaddihi inqalaba ilaa didihi sowma wuxuu hadduu xadkiisa ka tallaabo dhaafo cagsi buu isu bedelaa markaad shaygii tilmaan ku iibsanayso waxaa la doonayaa tilmaamihii loo baahnaayoo dhan inaad sheegto haddana ha ku talax tegin tilmaanta ilaa heer aad gaadhsiiso uu shaygii noqdo wax la heliba karayn tilmaamo markaad ku xidha waa inuu sida noqdo oo tan kala noqdo oo sida noqdo yaa sidii maaragtay ragga qaarkood markay dumar baan guursa gabadh baan doonaya ay leeyihiin tilmaamihii ay sheegi jireen oo kale waa inaanad ka dhigin ee haddaba taa adigu abuur lagu odhanayo waxa weeye waxaa la doonayaa tilmaamihii muhimkaa ah ee shaygani uu lahaa inaad sheegtid loo baahnaa si aan muran hadhow uga imanin adigoon ku talax tegayno haygii wax aan la heli karaynba haddana aan ka dhigaynin haddii markaa haygu uu yahay wax aan la heli karayn salamkii ku banaanaan maayo ka luluin kibaarin oo dee qararkii aynu soo maraynay buu gelaya sida luulka waaweyn luulka waaweyn waa kan kuulaha laga sameeya ba idhahdeen ee quruxda markaa loogu talagala markaa helitaankiisaaba iska yar bay idhaahdeen waa iska naadir markaa salamkii isaga ku asixi maayo wa jaariyatin waa ukhtiha iyo inuu idhaahdo addoon iyo walaasheed baan isla rabaa hadda markaasa adoontiida tilmaamo u sheegi doonaa oo dadeedii iyo hawlo badan buu sheegi doonaa sida inoo imanaysa markaa markuu haddana taasoo haddana walaasheed wadata dee la helaaba iska adkaanaysaba inta tilmaamahaagii hore ee waxa weya jooggeedii iyo da iyo midabkeedii iyo hawlihii markaad soo wada sheegto haddana aad tirahdo walaasheedna waa inay la socoto kee laga baa lagu leeyay aw ama waxaad tihi waa in ilmaheedii uu la socdo markaa waxa weeye ma asaxayo iibki waani shardiga labaad an yakuuna jinsan lam yakhtali bihi hayruhu waa inuu yahay hal jinsi waxaanaad iibsanaysaa oo aan wax kale lagu darin wa isku jirmart waxyaala isku jir jira laga sameeyey waa inaanu ahayn falaa yasixu salamu salamu ku asixi maayo fi lmukhtalii wixii isku darsanaa almaqsuudi اlajzaa'i ee waxyaalahan laga sameeyey wax waliba uu ahaa wax la doonayo la rabo allatii laa tandabidu iyadoo markaa ajsaadiisa iyo qaybihiisa waxaan laga samaynayaa aanay xadaysmayn oo wax waliba inta uu noqonayo aan la xadayn karin ka hariisatin waa sida xalwadii oo dee hilib iyo deenan bilaa duxdaa ah may ahayn hilib iyo qamadi iyo biyo iyo alaabbaa laysku samaynay markaasay hariisad markaa noqonaysa marka dee hilibkii intuu noqonaya qamadiya ku jiraa intuu noqonaya biyaha gelaya intay noqonayaan murabaa ka imanaya hadhow kanaad ku yaraysay kanaad ku badisay sooma mid walbana waa la doonayaa oo biyihii wixii kama maarmo macaankii kama maarmo qabadigii iyo maar daqiiqdii kama maarmayso hilibkan yar iyo waxaan lagu sameynayna waa muhiim buu ahayo waa la doonay marka imkana mar hadii samusa meeshii galayeen hilibkaad ku yaraysay basashaad ku badisay noqonaysa wa macjuunin macjuunki wixii markaa la isku qooshiyo waxyaalo badan baa la isku doon wax qooshiyo biyihii waad ku daraysaa ugu yaraan waxa ugu yarba biyo ku daraysa mid milix baad ku daraysa waxyaalo kalena waad ku daraysa waayahay macjuunkaasi markaa si gaara wuxuu da u noqon karayaaba cadarada laftoodii la isku maartay dardaraya iyagana uu noqonaya wax kastoo la cajiimay buu noqonaya fa in indabadat ajzaa'uhu waxaan la isku dardarayo weeyaan ajzaadii qaybihii qaybihiisu hadday xadaysmayaan oo heer markaa la garan karaya ay yihiin saxa salamu fiihi salamkii wuu ku asaxaya ka jubni sida jubnigiyo kale inta la isku dardarayo waa la garanaya marka imikana de wax badan baa la xadayn karaya waagiyadii hore ay adkayd marka hadii kaana intaas ka dhigaysa kaana intaas ka dhigaysa kaana intaas ka dhigaysa la yiraahdo hadhowna wixii la hubin karayo de la garan karayo inuu sidii yahay in kale way iska caad والشرط الثالث شرط قصة أحد مذكور في قوله وحكوش هذا الكويري ولم تدخله النار ضبوا إناني وحنقل لإحالتي سأي مركا حالة قبد شيء حالة كلا أي قبد شو بأن دخلته oo wuxuu noqonayaa kaasi kii ay dabku gashay kii markaa waxa weeye manfiga ayaa loo la tusaalaynaya ama maarata la suuraynaya ka dabku galay baa la tusaaya kii aanu gelin lama tusaalaynayo bian dakhalatu in dabkii u gashay bay suuradiisi noqonaysaa dabkii uu galay dabkii baa dee naartii baa af carabigii mu'anas soomaaligeenina waa mudaker marka bian dakhalatu waa in dabkii galay iska dhaaf soomaaliya ku wado litabkhin si loo kariyo aw shayin ama loo solo marka wixii dab lagu solay lagu solayey ama lagu karinayey kuma ansaxayo salamkii oo intood maaratay timaado ma odhanaysid eh, maanta casuumad baan leeyahay raashin intaasa ii kariyo eh, intaasoo nafar baanu nahay intaa inaad markaa noo karisaan doonaa bariiska waxaa noqdo kan kale waxaa noqdo wixii dambaa gelaya hadhow toola si noqon ilaahay baa madaxaa laysla gelaya madax baa ku badan iyo saliid baa ku badan iyo waad gubtay iyo soo ma garanaysa adag baadna siisay marka mar hadduu wixii dabkii gelayay bay fuqahadu leeyihiin wixii dabka gelayey raadkii dabku uu ku samaynayey baan xad lahayn marna xaggaasuu dhaafaya marna xaggan u dhaafay maarata uga yaraanaya markaa wixii wax markaa dabdhismaya ma aha oo laga aamin yahay in hadhow la mar haddii waxaan dabgelayo salama galo ee waxa weeye markii la kariyo kadib hadduu raashinka ku cajabiyana iibso haddii kalena iskaga dhaqaa saasay fuqahadu lakin imika waxaad moodaa malaha dee way adkaanaysaaba hadii la yidhahdo imika ku casumadihii oo kale marka furinkii xataa waa saas oo kale oo lama ogolaanayo inaad iska sii iibsato furinkiiyo maarata ad salam ku iibsato wixiio duban un markaad timaadunbaad ohanaysaa un intaniga iibi markuu ku qanciyo laakiin waan sii iibsanayaa furin aan weli la dubin fuqahadii ma ogola lakiin qaar badanoo fuqahadii shaaficiyada ka midii way ogolaadeen khubuska oo yani waana dee loo baahan yahay bay yidhaahdeenoo baahidii baa keenaysa inta badanna muran kama yimaado de malaha waxaad mooddaa imika raashinkeena laftiisu inta badan eh, inuu sidaa iskaga dhow yahay imika casuumadahan iyo waxyaalahan la dalbanayo haddii markaa dadkiina la yidhahdo de sidaa sameynana waxaad mooddaa xaaladdu way adkaanaysaa xaraj baa ka imanaya marka hadii halkaa la ilxaaqiyo waxoogaa maaragtay waa la iska qallidan karaa markaa qolyaha baneey fain dakhalathu naaru haddii haddaba dabgalay waxaan litamyiizi umuu gelin dabku inuu markaa kariyo ama xaaladiisa uu ka bedelo xaalad kale u bedele laakiin inuu kala sooco dabka u galay waxaan dabka waa la geliyaa si loo kala saaco loo kala sooco ee aha si loo kariyo ama xaaladiisa looga bedelo kala casari sida subagii la kala dhalaalinayay isaga markaa wixii uu ku jiray wasamni iyo subagii isaga caanaha lagu kala miirayay dabkii baa la gelinayaa si ay u kala baxaan hadda subaga lama kariyo wax weeyaan ma karsamayo e isagii caanihi baa kala soocmaya saxa salaamu fiikaas isagu mushkilad ma laho de wax isbedelaya ma aha marka ka isaga salaamkii ku ansaxay war marka li xaalati daas saasa marka loo sameeyay li xaalati waxa loo leeyahay lam tadkhulu nar li xaalati si ka marka tamyiizka ah aan isaga loo soo reebo isaga loo banay war raabicu shartiga afraad alla yakuuna almuslimu fiih waxaan marka salaamka lagu iibsanaya waa inaanu ahayn muayyanan wax ayiman bal daynan waa inuu yahay wax dayna oo qofka lagu marka dayntii baynaan dee aad fahamsanayn dayntu wax kasto cayinayniba waa dayn oo qofka inuu laga doonayo ama imika la kala qaadanayo qodobka aad loo fahmo deyntu ma aha wax qofka laga sugayo kol hadaanu shaygu cayinayn ee wax qofkan uu laga doonayo imikaba hadduu doono ha keenay meeshu doono inuu ka keeno ama imika ha keeno ama wax muddo loo qabtay ha noqdee fuqahadu dayn bay u yaqaanaan oo markaad ninkan imika ka iibsatay uun kiilo sonkora ee aanad u xadidin kiiloogu inuu noo halkan yahay inuu ka kala yahay ee noocu yahay iyo waxa usun aad sheegtay ee kiiloogaasi deyn buu ku yahay hadda imika aad ka qaadanaysaa intaanad ka bixin haddana waa deyn baan mar haddaanad meel ku xadidin oonad cayibin oonad kan odhanin ama halkan iga miis meel gaara ku magacaabin waa deyn marka bal daynan waa inuu deyn yahay buu falow kaana mucayanan hadduu wixii wax mucayana yahay oo farta lagu fiiqayo ka aslamtu ilayka waxaan salamkaaga iibsaday aan salam ku kuugu dhiibay ama aslamtu ilayka waxaan kuu qadimayni haada thawba maradan aan kuu qadimay oo lacagtiya maalan waa tusaale ahaanune fii haada alcabdi waxaanan kaaga iibsaday oo iibsanayaa addoonkan baa tiri ereygii salamna waad waad ku hadashay muslimu fiigina waxaa fiidu gashay waa haada alcabda waa addoonkan ama laxdan ama wankan ama gurigan falaysa bisalamin qaطcan buran laaan waxaasi sl ma aha horta mar haddaad wii aad iibsanaysa wax cayiman uu yahay sl maaha walaa yancaqidu aydan sidoo kale noqon maayo guntami maayo baycan iib caadi oo aan salam ahayna iibkii caadiga ahaayana u guntami maayo fil adhaari qowlka xooga badan yani cidba culamada qaar baale ama shaaficiiba laftiisaba de qowl kale lahoo mar yidhi wuxuu iska noqonayaa iib caadi slam ma noqonayo laakiin qowlka xooga badani waxa weeye mar haddaad aslamtu tirood salam isticmaashay wixiina uu mucayan yahay salab ma noqonayo iib caadiyana noqon maayo adiga markaa aslamtu isticmaalay baa li walkhaamisu shardiga shanaad anlaa yakuuna waa inaanu ahayn min mucayanin wax mucayana wax ka mida waa inaanu ahayn ka aslamtu ilayka haada dirhama dirhamkan aan kuu qadimay oo fii saacin min haadihi subrati anigoo kaa iibsanaya saac ama galaan ka mida kuuska halkan yaalla saac ama shan saac oo kuuskan ka tirsan eeg iminka mucayan ma aha laakiin de halkii laga miisayey baa cayiman waa min mucayan waa kii aynu ku tusaalan lahayn labaatan kiish oo sonkortan halkan ku rasaysana salm ma noqonayso waa maxay waxaas waa bayc min mucayan haddaad ereygii salm isticmaashayna waa baail umaba guntamayo haddaad iib isticmaashayna haddaad 20 ka gooni u sabto tiri 20 ka waa saxay hadii kalena ma asaxay kan laakiin subrad hadii wixii wax isku furan yihiin oo kuus meel yaala tiri 10 kiilo iga iibi iyadu waa la ogol yahay waayo wixii wax isku sii deysan wax kala xidhxidhan ma aha kala daan kala xidhxidhnay kiilo 10 kiilo 20 kiilo waa oran karta oo kuuska qayb kamid inaad iibsato waa la ogol yahay laakiin wixii kala xidhxidhnaa inaad tiraahdo shan kamid aan ka iibsaday lama ogola wuxuu yidhi uma lisixati salami fiihi amaaniyatu sharaa'ia si haddaba salamku ugu asaxo waxaa shantaa shardi laga helay yani salam waxaad ku iibsan kartaa waa wixii shantaa shardi laga helay haddaba markaad caqdigii salamka gelaysana adigoo waxaa iibsanaya shuruuddii shanta ahayd laga helay baa haddana waxaa lagaa doonayaa amaaniyatu sharaa'ia sideed shardi oo kale in caqdigaagii laga helo wafii bacdi nusakhi nusakda qaarkeed waxaa ku qoran ku qoran yasixu salamu salamku wuxuu ku asaxayaa biamaaniyati sharaa'ia sideed shardi markii la helo alawalu midka koobaad madkuurun waa mid lagu sheegay fii qowli musanifi hadalka uu sheekhu leeyahay wa huwa waxa weeyi saasaa idin qoran mise wahiya baa qoran dee wahiya bay ku fiicnay ile waa shuruudi shuruuddaasi waxa weeyi kow an yasifahu inuu markaa ku tilmaamo inuu tilmaamo oo uu ku sifeeyo bacda dikri jinsihi markuu waxan jinsigiisii sheegay wa nawcihi noociisiina uu sheegay biifaati ifaatka alatii yakhtalifu biha amanu lacagtu ay ku kala duwantahay oo qiimuhu ku kala gadismay wixii waa inuu noociisii sheego sida inuu beriis yahay oo kale ama ari inuu yahay neef ariya haddana noocii waa inuu sheego idaa ama riyaa riyihiina waa nooc ama idihii waa inuu taa markuu sheego kadib haddana waa inuu tilmaamihiisii sheego sidaasoo sidaasoo sidaas tilmaan kasta oo markaa lacagta iyo qiimaha saamayn kule waa inuu sheego fayadkuru wuxuu sheegi fi salami markuu salam ku iibsanayo fii raqiiqin addoon hadduu iibsanayo maalan tusaale ahaan nawcahu noociisii buu sheegi ka turkiyin ma turkiba aw hindiyin mise waa hindi mise waa xabashi wuxuu doonaba hano aw unuusatahu waxa kaluu sheegi malaba mise waa dhidig wa sinahu taqriiban waxa kaluu sheegi da'diisa iyadoo da'da markaa la taqriibinayo la dhadhaweynayo uun ee aanu odhanin illow waa inuu toban jir mid imika tobankii u go-een waa inuu yahay hataa laga caranaya haduu ihahdo waa mid ay u go-eenay in markaasu tobankii u dhammaadeen dee waa lagu dabaqaya raadintii maarata ciisatulwujuudki aynu ka warramayna ayaa meesha imanaysa laakiin mid toban jira marka hadda waxa weeyaan tobankii mid bil dhaafay laba bilood dhaafay waa iska caadi wii ma kii waa toban jirna odhanayba waa la aqbalay waqadahu joogiisii buu sheegaya duulan xaggii dherarka inuu dherar qof dheer yahay aw qisaran ama gaabnidii inuu nin gaaban yahay aw rabcatan inuu dhexdhexaad yahay waa inuu sheego joogii iyada lafteeduna waa taqriibun baa la yidhi damitirka ma saarayo mid markaa intaasuuna iyadana ma odhanayo walownahu midabkiisii waa inuu sheego addoonkii ka abyada inuu cad yahay sida kii cadaankiiso kale wayasifu bayaada markaas haddana cadaankii dee isagii laftiisa kala duduwane wuxuu kusii sifayn bisumratin inuu maariin xigo aw shuqratin iyo inuu cadaanka shuqradu marka waa midabkan dadka yurubiyaanka iyo midabkoodaa wey ayaa bayaadkoodaas markaa waxa wey cadaankaa cadaankoodaas weeyaan markaa marka bayaadka shuqrada waa kooda cadaankaa weydka ah cadaankan markaa isagu casaanka ahee xagga madowga soo xigana waa kan sumrada iyo maariinkuu leeyahay ay yidhaahdaan bal carabtii hore alabyad walaswad markay yidhaahdaan aswadku waaba carabtii odhan jireen abyadkuna waa ruumaanka iyo ummadahaasi wayadkuru wuxuu sheegi fil ibili geel hadduu iibsanayo walbaqari lo hadduu iibsanayo walghanami ari walkhayli fardihi iyo walbiqaali baqalihi iyo walxamiiri dameerihi الذكورة والأنوثة اللب يدي كيهين بوشيغي والسن دادي بوشيغي واللون hadana noocyi kala leeyihiin de noociina wuu sheegay wayadkuru fi ayri shimbir hadduu iibsanayo wuxuu sheegi annawca horta noocoodi amaanbaa misoo waka wasiqara walkibara weynidi iyo yaraanti wdukuurata walunuusata labnimo iyo dhidignimo wasina dadiina wuu sheegi in curifa haddii la garanayo markaa siarkii iyo kibarkii weynidii iyo yaraantu jirka dadiina wuu sheegi haddii la garan karayo oo yani waxa wey qaab loo garta hadduu jiro dadiina wuu sheegi wayadkuru fi thawbi mara markuu salam ku iibsanayo wuxuu sheegay aljinsa noocay tahay laga sameeyey ka qudnin macudbiba aw ka taan mise waa liif aw xariirin mise waa xariir wan nawca hadana noocay si tahay buu sheegi ka qudnin iraaqiyin macudbigi marka qudnigi ama maaragtay een eh, qudnigi iraaq ba soo ki masar wa tuula dhararkii buu sheegi wal arda balciina buu sheegay wal ghilada wad diqata wuxuu sheegaya dhumucda dunta laga sameeyey inay dhumuc weyn tahay iyo inay markaa dhuubantahay diadu waa tdhuubnidii hiladkuna waa dhumuc weynidii dunta wasafaaqata wariqata waxaa kaleu sheegi safaaqadii waxa weeye cufnaantii markii la tolayey in markaa dunta laysku dhaweeyo la cufay wariqata iyo markaa khafiifnimadii in dunta la yar kala durdurkiya waaan khafiifya wnucuumata wlkhushuunata nucuumadii buu sheegi waa aggii taabashada inuu jilicsan yahayoo uu yahay markaa mid dabacsan iyo walkhushuunata qallafsanaanta iyagana wuu sheegi wayuqaasu bihadihi suwari suuradahan ayuunbaa looga qiyaas qaadan hayruha waxyaalihii kalena kuwa aynu sheegnay uga qiyaas qaadan bukuyi wa muطlaqu salami fi thawbi salamkii mare lagu iibsaday la ilaaqay yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa cala alkhaami maradii markaa sideeda ahayd ee la sameeye la tolay uun lalmaqsuur kii la cadeeyey ee la garaacay laga shaqeeyey lagu xambaari maayo yani maro noocaasa unbaa waxa markaa la siin uun de mara markaa la tolay laakiin qisaarada wixii ay oranayeen kulay dadka dharka sameeya yaqaane waa la garaacay waa la tumay waa la cadeeyaa bay yiraahdeen marada marka cadayntaas qisaaro la yiraahdo marka in la sii cadeeyo waxba qasab ma ahe maradii khaamka ahayd sidii sidii lagu sameeyay ahayd ayuu ku dhacayaa buu والثاني شرط اللباد أن يذكر وإنه شيغو قدره قدر كيس بما ينفي الجهالة عنه أو كو شيغو wax marka meesha ka saaraya in sheegan laga jaahil noqdo ay an yakuuna almuslamu fiihi waa inuu yahay waxaan salamka lagu iibsanayaa macluumalqadri mid qadarkiisa la garanayo kaylan xaggii miiska fii makiin hadduu wax la miisaya yahay wa wasn xaggii miisaanka fii mawsuunin wax miisaan lagu iibinayo hadduu yahay wa caddan xaggii tirada fii macduudin wax tiro lagu iibinaya hadduu yahay wa darcan mitirkii fii madruucin wixii markaa maarata la xusulinaya ama la dhudhminayey markaa yani waxa weeyaan lahaa markaa misaaxada lahaa والثالث كصدحات مذكور شرط صدحات waa ku sheegay fi qawl المصنف hadalka uu sheekhu leeyahay wa in kaana salamu salamku haduu yahay muajjalan mid marka mudaysan oo dib laga keenayo ذكر العاقد qofka iibsanay marka qofkii marka de maartay aqdigan iibka galayay wuxuu sheegi waqta mahillihi ay al-ajali ajashis waqtiga uu marka xaal noqonayo waqta mahillihi waa marka uu xaal noqonayo ee de qofkii uu mutaysanaya in la siiyo waa in la mudeeyo la sheego ka shahri kadaa sida bilheblaayo oo kale oo ama awalkeeda la odhanayo ama aakhirkeeda la odhanayo ama dhexdeeda la odhanayo falow ajala salama salamkii hadduu ku mudeeyo biquduumi zaydin maalan zayd imaatinkiisa oo markuu zayd yimaado uu yidhaahdo lam yasixa zayd goormuu imanaya ilahay unbaa og haddii la doono bal maarata wati la qiyaasaya ha jiro laakiin hadduu yidhaahdo un de waxaa naga maqan hebele ilaa insha allah bishan aakhirkeedu imanayaa markuu yimaado ayaa inoo wakti ah ma ansaxayso waa ajal markaa majhuula wey waraabicu ka afraad an yakuuna almuslamu fiihi waa inuu yahay waxaan salamka lagu iibsanayaa mawjuudan mid la helayo cinda alistixqaaqi marka aada mutaysanayso ee aad markaa yani xaq u yeelanaysa lagu siiyo fi lhaalibi sida haalibkaa waa in la helo wax waktigaa aad qabsatay la helayo waa inuu yahay hadduu xaalli yahay waa inuu yahay wax imika la helayo hadduu mid mudaysan yahayna waa inuu yahay wakhtigaa aad qabsateen wakhti ay u badan tahay in la helayo ay istixqaaqi tasliimiilmuslimi fii wakhtiga aad xaq u yeelanayso in laguu dhiibo wixii aad iibsatay falow aslama hadduu salam ku iibsado fii laa yuujadu wax aan la helayn cinda almaxilli wakhtigan uu qabsada ee xaaliga noqonayo ka rutabin sida maaragtay noocii timirta ahaa ee rutabka la odhanayay fi oo uu yidhahdo markaa jiilaalka ayaa inoo ballana bisha markaa labiyo tobnaad ayuu yidhi lam yasixa ma asaxayo oo rutabkan wuxuu soo go-aa bisha toddobaad ee tan markaa ah, qoraxda bisha toddobaad buu soo go marka hadda bisha labiyo tobnaad waa jiilaalkii ma soo go-a waktigaa lama helo markaa de waxa weya iibkii ma asaxayo laakiin de waa hore iminka tallaagadaa lagu xafidaayo waa layska heli karayaa kemiyadda uunbaad markaa waxa wey hadday kemiyad la heli karaya ay tahay dee inay banaanaatay noqonaysa walkhaamisu shardiga shanaad an yadkura waa inuu sheego mowdica qabdi halka lagu kala ay maxallo tasliimi meesha lagu siinayo in kaana almawdicu laa yasluxu lahu hadii meeshan ay ku kala iibsanayeen ay tahay meel aan markaa u suubanin in lagu siiyo diyaarad bay saaraayeen markaasi wa kala iibsadeen salan bay wax ku kala iibsadeen waxaan halka la keenaya waa inaad sheegto aw yasluxu lahu ama waaba u suubadaaye walaakin lixamlihi hase aatee soo qaadidiisa ilaa mawdici tasliimi meesha markaa waxa weeyaan lagu balamay in markaa waxa lagu dhiibo ayaa waxa ay leedahay mu'natu kharash baa gelay waa wax qaadidiisu kharash u baahan tahay oo day waxa weeyaan u baahan in la qaado oo hawl la geliyo markaa suuqan baad ku kala iibsataani waxaa la doonaya mar haddii waxaan wax culus oo qaadid u baahan uu yahay waxay noqonaysaa waa in meesha la keenay iminka laga sii heshiiyo haddii laakiin wax iska koobanoo aan culays lahayn uu yahay waba in meeshii la sheegaa khasab maayo halkaa iibku uu ka dhacay ayuunbaa laodhanaya halla keeno wasaadisu shardiga lixaad an yakuuna ahamanu macluuman lacagta lagu kala iibsaday waa in la garanayo bilqadri qadarkiisii waa in la garanayo aw iru'yati lahu ama in la arkayaba lacagta wax lagu kala iibsanayo waa in qadarkeedii la sheego kun baan kaaga iibsaday laba kun baan kaaga iibsaday ama de wax la arkayaba ay tahay oo intuu lacagtii soo qaado u yidhaahdo intan ayaan kaaga iibsaday alaab noocaasoo noocaasoo noocaas marka waba markaa tiradii qadarkii in la garanaya khasab maa kol hadii la arkayo qadarkii waba loogama baha wasaabicu shardiga toddobaad an yataqaabadaa waa inay kala qaataan ay ilmuslimu wاlmuslamu ilayhi iibsadaha iyo laga iibsaduhu fii majlisi اlcaqdi meesha heshiisku ka dhacay waa inay ku kala qaataan lacagtii qabla tafaruqi intaan la kala tegin intaan la kala tegin waa inay lacagtii kala qaataan shaygan muslimu fiiga isaga daa waqtigii lagu ballamay laakiin lacagti waa in bartaa lagu kala qaato falow tafarraqa haday kala tagaan qabla qabdi ra's al maal yadon ra's maalki ra's maalku waa lacagti yadon lacagti la kala qaadanin batala al aqd iibka waxba kama jiraan aw ba'da qabdi ba'dihi yadoo bad la kala qaatay haday kala tagaanna fa fihi khilaafu tafriq as safqa tafriq as safqi xalaa soo sharaxnay khilaafki ku jiray ayaa galay waxaan xalay niri tafriqusafka maxaa la sameeyaa muctamadku waa maxay ah, inay bannaan tahay oo la kala qaybinayo marka intii la kala qaatayna way caqdigii wuu ku asaxaya intii aan la kala qaadanna caqdigii markaa intii qaabilsanayd toban kiishoo beriisa oo noocaasoo noocaasoo noocaas ayaan markaa waxa weeyaan boqolkaa doolar salam ahaan kaaga iibsaday buu amaan kugu sii qadimay bilheblaayaanadii keenaysa boqolkiiayaan boqol doolar markaa kaaga iibsaday iyo waayahay konton dolar baad imika iga sii oo qadina inta kalena waa inoo siday sameeyaan hadda waa inoo marka hadda markaad alaabtii keento intana haaf maad wada bixinaysaa mise qaybaad bixinaysaa baa lagu oranaya adigoo wax maaragtay aan mucayan hayn iibsaday wada bixinaysaa mise qaybaad bixinaysaa markaasaad leedahay mayana imikana qaybaan sii bixinaya markaad alaabta keentaana inta kale aan marka horta intaa aad la noqotay lacagta qaybta aad la noqotay iib kuuma jiro iibkeedii ma asixine waxa muran ka taagan yahay intan aad bixisay iibkeedii ma ku asaxay markaa qodobka aada loogu baraarugsanaado aad bay u dhacda qofku suuqii buu tegaya wuxuu le intaasoo alaabaan u baahanahay markaasaa la leeyahay intaasaanu kaa siinayna alaab cayimanoo halkan taalmuu iibsanin laakiin ninkani wuxuu iibsanayaa alaab noocaasoo noocaasoo noocaas markaasuu lacagtiina leeyahay inna imkaan sii qadimaya inna waa inoo hadhow wuxuu yidhaha daba aw bacda qabdi bacdihi lacagtii qayb ka mida markii uu qabdooday baa la kala tegey fa fiihi khilaafu tafriiqi safqa khilaafkii tafriiqu safqaha ku jiro oo qowl wuxuu leeyahay waxa dhanba waa baatil waxba kama jiraan muctamadku se wuxuu leeyahay mayanaa intaa la kala qaatay soo konton maad bixinin toban kiishna way ahayd shan kiish baad ninkaa ku leedahay shantii kalena waxba kama jiraan walmuctabaru waxaa la eegaye la fiirinayaa alqabdu lxaqiiqiyu waa kala qaadashada dhabta awi in wixii si rasmia loo kala qaato sidaa daraaddeed falow axaala hadduu xawilo almuslimu iibsadihii bira'si maali salami lacagtii hadduu ku xawilo yani cid kaloo dayn ku leeyahay wa qabadahu weliba oo xataa uu gacanta ku dhigo almuxtaalu kii la xawilayoo iibiyaha ihi wa huwa almuslimu ilayhi waa iibiyihii يو كقاضي من المحال عليه عدي اللي وحوله هبل كقاضي اللي يري هبل بان دين كله هبل بان كوحوله كيو اسنا تاجم بابو كقاطي في المجلس انت عندك كلا تاغين بابو ماشي كغا لم يكفي ما صحيح ولو كاو فيرس وعليين رمضان العكتي وان برتا لو كلا قاطا حتى دولتاي وان دولكي دقفك لو غدوسيه لا وكا كوريك haddii laakiin la xawilo buu yidhi xawaaladu waa inagii abushujac kusoo aragnay waa inaad qofkii ku tirahdee lacagta kugu yeeshay lacagtaad igu lahayd hebel baan dayn ku leeyahaye hebel ku hadh oo ka qaado uu isna waa ku yidhaa weeyaan xawilaaddu haddaba markii aad ninkan ka iibsatay alaabtii eed lacagtiina ku heshiiseen eed kala iibsateen uu lacagtii keenku yidhi baad waxaad tidhi kanaan ku leeyahay isaga ku wareego aan kugu reebo markaasuu waa ku yidhi markaas intaana adigii bixin buu isagii ku yidhi lacagtii keen markaasuu isagiina siiyey waxay culimmadu leeyihiin ma asaxayo maxaan u asaxayn waxaan u asaxayn bay leeyihiin dee ninkani dayntii lagu lahaabuu iska bixinayaayo iibkaagan isagu shaqo kuma leh waxaana la doonayay iibkaagan in lacag laga dhiibo iibkaagiina lacag lagama dhiibin haddii aanad gacantaba ku dhigin uu ninkaasi sidaa ku tagu anaa ninkaasi igu leeyaho waa runa uu ku yidhahdo anaa ku haya iyo waayahay haddaba orod oo iska tagna dee kama sii daran markaa halkaa waxaa ka soo baxaysa qofkii salab wax ku iibsanaya shay mawsuufo iibsanaya saad baan ku dirayaa inaanay de kaga soconayn ilaysaadkii qofkii lacag ma siinaysidi waad ugu sheegaysaayo qoladii ama maarata ii qoladii dee waxaan markaa waxa wey lacagta kaa haysaye nambaradan kuu dhiibtay ee caddayntan ku siisay baa waxay ku leeyihiin de waxa weeyaan caddayntaasi ayaad naga haysaa waad wareejin kartaa waa caddayn la wareejinaya maaha lacag la wareejinaya maaha marka markaan aad leedahay waan kuu soo diray macnaheedu waxa weeye waan kugu reebay oo qoladaasaan kugu reebay caddayntiina wa haddaad doonto iyagii u ka soo qado ninkii doolarkii u baahdaad halku leibsateen xag u tegaya ilaa imika doolar ma haye hadduu doolarkii u baahda halku tegaya ina doolar madax ku kala wuxuu tegayaa xaruntii soo ma waa inuu iyagii u tago marka way ka sii xag jirtaa tan waxa weeye ama shaygaagii halkaa dhigo markaad halkaa dhigateed iibsato meesha doonto ku xawilo ku reeb wax sifala iibsanin ama lacagtaadayo cad intood soo qaadato wixii aad iibsanaysay deetana qofka gacanta ka geliyo guddoonsi waaad isweydiin kartaa oo sheekh markaad leedahay lacagtii oo dhanba hala qadimo lacagtii oo dhanba hala qadimo markaad tidhaahdo dee ninkani hadduu hadhow alaabtii keeni waada ka warran soo madaxa isla geli mayno dee markaaga hore markhaatiya usii samayso waxaaga ama rahanba ka sii qaado way kuu bannaan tahay rahan ka qaado waxa weye waxaa doonta sii samey marka hore adgu xaaladaada adkee laakiin haddaa adigu isdayacday haddana hadhow tolaa tirada lacagtii markaan wada qadimo uu eh, hadhow doo hadhow toolu markaa meermeerinaya de adigaa isdayacay wy wuxuu yidhi haddaba falow axaala lmuslimu hadduu xawilo kii wax iibsaday bira'si maali salami lacagtii ayuu wuxuu ku xawilay qof kaluu dayn ku leeyahay wa qabadahu waabano qaatay almuxtaalu kii la xawilay wahuwa almuslamu ilayh waa iibiyihii min almuxaali calayh kii lagu xawilay buu kaga qaatay filmajlisi isla goobtii lam yakfi kuma filabu wahaaminu ka sideedaade u dambeeya an yakuuna waa inuu yahay caqdu salami caqdigan salamkee la wadagelayaa naajizan waa inuu yahay wax markaa la go-aaminayo oo ku fulaya oo laa yadkhulu naajiska waxaynu ugala jeednaa ma galo khiyaaru shari khiyaaru shardigii saddex maalmoodna xaq baan u leeyahay inaan fasakho oo khiyaaru shardiga maxaa soo sharaxnay iibkan ma galo ribadana ma galo iibkii ribowgana ma galo salamkana ma galo labadood ka ilaalinaysa ay bikhilaafi khiyaari lmajlisi khiyaaru shardigu wuxuu ka duwan yahay halkan khiyaarulmajliskii oo khiyaarulmajliskii wuu gelayaa fainahu yadkhuluhu salamka wuu galaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam